بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب السبق أو باب السبق والرمي يرمي يجيب وبابه انتنا درسنا شاء الله وحير وحنشعلنا برارجيه masaladii ku saabsaneed xadiidkii fii saxiixi muslim min xadiidi anas qisadii xudaybiya ee nebigu sal alay wasalam uu heshiiska kula galay quraysh in ciddii soo islaamta loo celinayo masaladaas oo sheegnay iyo culimmada aragtidooda ku kala duwan tahay xadiidku ma khaasba ma mansuuqba ma muxkam weli xukumkiisu baaqi yahayba marka laga hadlayo oo culimmadu ay ka hadlayaan eh, xaalad waxaa imaan kara ah, xaakimka muslimiintu uu ku ijtihaadi karo ruux muslima dhiibidiisa isagoo markaa dhib ka weyn dhiibidiisa dhiibidiisa dhib ka weyn isagoo kaga baaqsanaya ama ku baajinaya waana min baabi akhafi darayn baan soo sheegnay waana masala ijtihaadiya sidaa marka la leeyahayna dawaabid bay leedahay oo dawaabiddeeda waxaa ka mid ah dee ruuxa ruuxa go-aanka qaadanaya waa inuu yahay ruux ku qanacsan horta ruuxa muslimka ah asal ahaan inaysan bannaanayn in gaal loo dhiibo talabaad weeyaane waa inuu yahay xaakim ilaahay tabaaraka wa tacaala sharcigiisa iyo diintiisa ka dambeeyo dadka ku xukumaya saddexaad weeyaan waxaa laga maarmaan ah in miisaanka marka la saaro cidda ijtihaadka qaadanaysa oo isu miisaamaysa muslimka dhiibiddiisa dhibka ku jira iyo haddii la dhiibi waayo dhibka ka dhalanaya cidda isu miisaamaysa waa inay tahay ahlul ijtihaad oo dadka ilaahay ijtihaadka siiya culimmadaa waa inuu yahay dawaabiddaasi in la helo waa laga maarmaan masalada marka laysku khilaafi markaa wey laakiin nin xaakim ah oo islaamkiiba la dagaalsan sharcigiisiina tuuray oo dhaqanka ka fogeeyey gaaladaasi islaamka iyo muslimiinta raadsanaysana qorshaheedaba qeyb ka ah oo muslimiinta in lasoo qabto dadka diinka la xidhxidho oo la dhiibo oo muxuu ahaayey mabda ba ay u tahay lagama wado kaas ma aha midkaan leenahay wuu ku ijtihaadi karaa dhiibid ruux muslima ah, isagoo dhib ka weyn lagaga hortegay qolyaha ma aha qolyahaas maxaa yeelay gaalada ay u dhiibayaan iyo iyagu yacni wax weye xagga marka la yidhaha islaamka la dagaalankiisa wax weyn kuma kala gedisa qolyaha marka aan ka hadlayno qolada ma aha markaba suuro dadku waxay qaadanayaan masalada markii laga hadlo oo fiqhiyan looga hadlo ayagu waxa markaa yaallay garanayaan bay ku dabaqayaan markaase dadbadan waxay u qaateen xukaamtan jaa-iriinta caalam islaami ka taliya gaalada la shaqaysta muslimiinta way dhiibi karaan bay dad badan u fahmeen sidaana ma aha masaladu waa masale ijtihaadiya waa masale fiqiya dawaabideeda marka la helo masale ijtihaadiya noqonaysaa macnaha sidaas weeyaan macnahaasan ka wadin baabu sabqi ama sabqi sabqi oo ba'da la reebo waa tartanka ama dhaqidda ka hormarinta waayo ayib musaabaqa oo markii mufaacala laga bileeyo way sabqigana waa masdar oo waa ka horumarid macno tartanna waa loo isticmaali karaa haddii bacda la kordhigo la yidhahdo baabu sabaqi sabaqi haddii la yidhahdo bacda la kordhigo waa tartanka waxa lagu kala qaataa la yidhahda tartanka marka la tartamayo soo eh, jawaa-is iyo abaalgud iyo lama kala qaato taasaa sabqa la yidhahdo oo marka bacda la kordhigo waay sabqi marka la yidhahdo bacda la reebana bimacnaa waa tartanka laftiisii waay macnahan dambaana laga wadaa hadda baabka baabu sabqi waramyi iyo ganidiibuu baabu yahay ganida oo toogta in la bartaa in lagu tababarto qaabka wax loo gano oo hubka loo tuuro macnaha ama loo gano can ibni cumar radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi saabaqa wuu tartansiiyey annabiyu nebigu sal lla alay wasalam bilkhayli fardihi allatii fardahaasoo qad udmirat la boglaalay min alxafiyaai meesha xafiye la yidhaahduu ka tartansiiyey bilowga xafiyaa udmirada waxaa laga wadaa fardaha dadka yaqaanaa garanaya waa la calfiyaa marka ay cayisho ood xoogaysato ayaa markaa waxaa laga yareeyaa cuntada iyo calafkaa laga yareeyaa markaasaa inta meel la geliyo xero la geliyo ama guri la geliyo ayaa marka buste ama shay reeriyo oo culus baa korka laga saaraa markaasay kululaanaysaa way dhididi marka intay kululaato ay dhidido ayaa marka waxaa ingegaya dhididkeeda dhididku markuu ingegana waxaa fududaanaya hilibkii saarnaa markaasi farasku wuxuu xoog u yeelanayaa ama yani uu xooggiisu u badanayaa inuu ordi karo markaas yani tartan baa markaa loo diyaarinaya marka udmirad macnahaasaa la dhaha waa la boglaalayo markii hore inta la calfiyey oy xoogaysatay baa la gaajaysiiyey markaasaa inta bustayaasha iyo waxaas la saaray reeryadaas bay kululaatay oo macnaha way soohantay baa soomay kadibna orod bay marka diyaar u tahay aad bay ordoonta marka macna tayib sabaqa an-nabiy nabiy sallallahu alayhi wasallam wa tarasa wa urdsiyay fardihi allati fardahaasoo qad udmirat labaglalay min al-hafiya ibu katar tansi hafiya wa meel magac wa meesha orodku ka bilaabanayo wax tartanka orodku meesha ka bilaabanayo wa kana wuxuha amaduha amaduha wuxu aha meesha orodkeeda ugu dambeeyay gaayada saas macna amadka waxaa la yidhahdaa gaayatu shay meesha cirifka ahay ku eg tahay ee tartanku ku eg yahayna wuxuu ahaa saniyat alwadaac bu ahaa saniyat alwadaac ayay ahayd macna oo meel magaalada ka baxeeda w halkaas bay ku ekayd yacni meesha orodka ay ka bilaabaysana xafiyaa bay ahayd meesha orodkeeda uu ku eg yahay loo tartamayo amadkii haayadaana saniyat lwadaac bay ahayd sidaasuu nabigu u tartansiiyey sal lay slm wa nabigu waa tartansiiyey bayna alkhayli fardihii dhexdooda allatii fardahaasoo lam tudammar ama lam tudmar aan la muxuu ahaayey la boglaalin min ahaniyati haniyatu lwadaac buu ka tartansiiyey laga bilaabo ilaa masjidi bani zurayqin laga gaadho fardaha kuwa aan sidaa looga shaqaynin oo la boglaalin oo sidoodii iyagoo ah tartanka la soo geliyeyna kuwa noocaasana gooni buu u tartansiiyey kuwa la boglaalayna gooni buu u tartansiiyey kuwa dambe marka wuxuu u dirtay waxaan dhihi lahaa kuwa oo aan la boglaalin tartankoodu wuxuu ka bilaabanaya min haniyati lwadaac wuxuuna ku ekaa masjidu bani zurayq masjidu bani zurayq nima la yidhahdo masaajid halkuuya masaajidkaasa haayadoodii amadkoodu ah wa kaana wuxuu ahaa ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa fii man dad dhexdood buu ahaa saabaqa tartanka galay raggii fardaha ku tartamay ayuu ibnu cumar ka mid ahaa muttafaqun caleyh bukhaari muslim baa soo saaray zaada wuxuu ziyaadiyey albukhaariy bukhaari wuxuu ziyaadiyey riwaayadiisa ku daray qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi min alxafiyaai ilaa saniyati alwadaaci laga gaadho khamsatu amyaalin waa shan mayl waay aw sittatun ama waa lix lix mayl mise shan mayl wa min athaniyati haniyada laga bilaabay ilaa masjidi bani zurayqna miilun waa hal miil waay hal mayl waay saas macnaha yani masaafada waxaa loo siyaadiyey fardaha la boglaalay laanna aad bay markaa u ordi karaan masaafada marka ay ku tartamayaa way ka siyaadsan tahay fardaha aan la boglaalin oo la diyaarinin iyaga hal miil baa loo qadaray inay ku tartamaan sidaasuu nabigu sal alay waslam uu ku sameeyey ayb xadiidkan wuxuu faaiidaynayaa inay mashruuc tahay tartansiinta farduhu cabad iyo ciyaarna ma cabad iyo wakhtilumis meehee tartansiinta fardaha la tartansiiyo lagu tartamo inay mashruuc tahay buu ku tusaya oo nabiga sal alayhi wasallam oo culimadu waxay leeyihiin daa'iratun bayna alistixbaabi istihbab inay sunno tahay iyo inay iska bannaan tahay labadaas ay u dhaxaysa marka ay loo isticmaalayo tababarka fardaha loo isticmaalayo shay waajib ah ku gaaridiisa sida jihaadka waajibka kale waxaa laga yaabaa inay waajib noqoto min baabi وجوب الوسائل لأنه الوسائل لها حكم الغايات هذه جهادك أن لا استاجين كرين إيه قتالك إيه دقالك إلا فردها إن لغو توبرتم ويه فردها توبر الشضود واجب نغنس ترتمتين سودا لترتمسين ينا باب كاسي أخذ مينيسا مركا أما مستحب بين نقن أما مباح بين نقن سيداسي علماء الشيء بحسب كلبة شيء كوكو بخينيه iyo sababta kugu bixinaysa bay ku xidhan tahay macnaha ayib alimaam alqurtubi wuxuu leeyahay arrintaasi layskuma khilaafsanaa fardaha tartansiinteedu inay mashruuc tahay ayna tahay shay muxuu shareecadu ay ay ay ay jeceshahay khilaaf kuma jira buu leeyahay taa iyada macnaha maxaa nabigaa sameeyey sal alay wasalam sababtu u sameeyena waxay ahayd uu ku dagaalami jiray waxaa kaloo xadiis ka muuqata uu ku dagaalgeli jiray macnaha waxaa kaloo xadiidka ka muuqata fardaha eh, noocyadoodu sida ay kolba isugu dhow yihiin xagga orodka in tartanka loo geliyo oo fardaha diyaarsanna ee la boglaalayna dhinac loo tartansiiyo kuwa aan la boglaalin oo weli la diyaarinina weli loo tartansiiyo maxay ma tartami karaan fard faras la diyaariyey iyo faras aan weli la diyaarin tartan ma geli karaan saas macna طيب وعنه رضي الله عنه ابن عمر وي أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم سابق bayna alkhayli fardaha dhexdooda wa fadala wuxuuna wuxuu fadilay fadala wuxuu siyaado siiyey oo yacni waxa way uu fadilay alquraca alquraca kuwa buuxsamay ah, kuwa buuxsamay oo shan jir gaadho wey macnaha ayib fi lgaayati xagga meesha loo orotamayo iyo hadafka iyo taargetka loo orotamayo kuwaasuu ku fadilay nebigu sal ly slam oo siyaado uu ka dhigay wa fadala wuu ziyaadiyey alquraxa fardaha noocaasa filgaayati xagga taargetkaiyo meesha loo orotamayo ayuu ziyaado uga dhigay oo in siyaada buu ugu daray alquraxu waa jamcu qaarixin qaarixana waxaa la yidhaahdaa sanadka shanaad markuu farasku dhammaysto oo ay usoo baxaan micyuhu usoo baxaan ayaa la yidhaahdaa qaarix la dhahaa marka la jamcinayna qurrax baa lagu jamciyaa saas macna waa baazil ko kala geela ratigu markay miciyuhu si fiican ugu soo baxaan baazil baa la yidhahda saas macna faraska meesha uu geela baazil ka yahay ba faraskana qaarix la leeyahay marka fardaha shanjirsaday ee miciyuhu usoo baxeen ee adkaaday kuwaasuu meesha loo tartamayo u siyaadiyey saasaa laga wadaa kuwa intaa ka yarna masaafada waa u yareeyey oo masaafo intaa ka yar buu ku tartansiiyey ama waxa wariyay axmedu axmed baa wariyay abu daawuud iyo abu daawuud وصححه وحا صحيحيه ابن حبان با صحيحيه وكذلك وحا صحيحيه ابن ملقن على شرط الصحيح بكل صحيحيه كما في تحفة المحتاج محتاج كذلك الشيخ الباني في صحيح سنن أبي داود يسوي لكل صحيحيه حديثكم كما صحيح وحو كتصيا معنيه كيه رأو كتصيو ترتنسين تفرطوه إلي مشروع تهي آه sida ay kolba isu leeyihiinna iyo qiyaasta ay ordi karaan iyo masaafada ay ku tartami karaanna in kolba siday u kala xoog badan yihiin yani looga dhigo siday u kala xoog badan yihiin ama loo diyaariyo u diyaarsan in looga dhigo sidaasuu xadiis ku tusay وعن ابي هريره رضي الله عنه قال فرضها معناه waxaa laga wadaa yani wax weeyaan ilaahay baa ku dhaartay yani waa waa waa waa waa waa qalab qalab dagaaleed waay farduhu waxa kaloo dhan oo lagu dagaalamo iyagaa ka horreeyey ka xoog badan dagaalka ka yaqaana muxuuaa ilaa iyo hadda bal nebigu sal alay slam wuxuu tilmaamay ilaa aakhiri zamaanka ilaa qiyaami saaca farduhu inay dagaalka geli doonaan oo lagu dagaalami doono foodoodana in ajir iyo haniimo lagu xidhay oo foodooda macnaha waxaa laga wadaa jihaadka ay ku jiraan oo ajirka iyo haniimada laga helayo labadaba saasaa laga wadaa macna marka waa yani tiknikadii lagu dagaalamaya wax waa jiraan geelaa lagu dagaalami jiray gadaal dambe waxaa soo kordhay xilligii furus lala dagaalamahay maroodiga maroodigaa lagu dagaalgalay isagana oo waxay ahayd carabi ma aqoonine laakiin tajaaribtii ay furus la timid bay ka mid ahay dagaalkii ugu horreeyey qaadisiya dhacay xilligii cumar ibn khataab radiallahu canhu bay furus kusoo dagaalgaleen maroodi saxaabadu marka waa garan waaya baalkan inta leh sidii loola dagaalami lahaa farda yaqaaneen waa lagu rabaaday rag badanna waa laayay markii dambana waa laga adkaaday وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحده لا سبق آه لا سبق jucli iyo wax lagu kala qaato ma jiro wax la kala qaato iyo jaa-iso lagu kala qaato ma jirto tartanka illa fi khuffin illa fi dhi khuffin mid khuf u saaxiiba mooye aw ama naslin ama af u saaxiiba leebka afkiisa waa aw ama xaafirin ama qoob u saaxiiba mooye dhi xaafirin روى حوري أحمد أحمد باوري والثلاثة يصدح ذي وصححه وحا صحيحي ابن حبان ما صحيحي وكذلك وحا صحيحي ابن القطان أبو الحسن ابن دقيق العيد شيخ الباني في الإرواء tirmidi iyo cabdilxaq alishbiilina way taxsiininayaan xadiidku waxdii sugan wa laa sabaqa sabaqaasi marka waa taa sheegaynayo asabaqa waxaa la yidhaahdaa waa xoolaha tartanka lagu kala qaato saasaa la yidhaha macana marka la tartamo cidda raysa ee adkaata xoolaha ay qaadatee loo dhigo ee lagu heshiiya sabaq la yidhahda saas macanaa marka nebigu wuxuu lehy sal lla alay wasalam wax lagu kala qaato tartan wax lagu kala qaato ma jiro mana bannaano waayo ilaa saddex mooye saddex haddii lagu tartamo waxbaa lagu kala qaadan karaa maxay yihiin ilaa fii khufin khuftu waa lugta ballaadhan waayo waana geelaa laga wadaa saas macnaha xoolaha nool lugahoodu midna waa khuf midna waa xaafir xaafirku waa midka qoobka lahoo qoobka dhuuban ku istaaga waay sida lo-da iyo ariga iyo dameeraha iyo fardaha iyo khuf bay leeyihin waxaan u jeedaa xaafir bay leeyihin geela lugtiisu waa ka duwan tahayo isaga iyo maroodiga iyo baa isku lug aho lug ballaadhan oo yaani waxway dhulka wada qabanaysu leeyahy taasaa marka khufka la yidhahda qofka kaas waay ayib geelaana laga wadaa ilaa fii khufin tartanka geela lagu gala mooye aw naslintana waxa weye nasligu nasligu waa leebka qeybtiisa birtee afka awa leebkii oo dhan baana laga wada hadda tartanka leebka leebka lagu tartamo oo toog dhisadka ah toogta la dhisanayo lagu baranaye ee lagu tartamayo ta labaadna waa taa ta saddexaadi waxa weeyaan waa xaafirka oo waa qoobleyda faraska way markaas saddexdaa tartankooda waxaan ahayn wax laguma kala qaadan karo bu nabi sal lla alay laa sabaq saas way macana ayib xadiisku xadiis saxiix saddexdaa un un baa lagu kala qaadan karaa ayib sidaa xadiidku uu faa'iideynayo oo muxuu ahaayey inaan saddexdaa waxaan ahayn aan lagu kala qaadan karaynin xoolo waxaa ku tegey culimmada badankood culimmada badankood way ku tageen ayib haddiise saddexdaa ay yihiin waxbaa lagu kala qaadan karaa oo ciddii tartankaa ku badisa xoola waa la siin karaa abaalgud waa la siin karaa saddexdan waxaa loo soo reebay saddexdooduba waxay u khidmaynayaan maqsad sharci ah waxa kale waa iska ciyaar buu noqon karaa laakiin saddexdoodanba waxay u khidmaynayaan ujeedo weyn oo maqaasida shareecada ka mid oo jihaadkii ah geela oo lagu tartamo waa tababar waxaa lagu tababaranayaa qaabkii geela loo fuuli lahaa loogu dagaalami lahaa loo eryi lahaa loo fuuli lahaa marka jihaadkii bay u khidmaynaysa ruuxu markuu bartoon buu ku dagaalami karaa wa kadalika eh, yani leebka iyo waxyaalaha la tuuro hubka la tuuro ayagana ayaguna dee waaba waxa weeyaan waa dagaalka waxaa la dhihi karaa lafdhabartiisa waay haddaadan garanayninba hubka isticmaalkiisa miyaad dagaalami karta ayadana toogtii iyo sida wax loo toogto iyo sida wax loo cabira iyo tan wey macnaa iyadana haddii lagu tartamo oo la toog dhisto oo xoolo la dhigto oo lagu kala qaato iyadana way bannaanta leanna iyadana wasiila min wasaa'il aljihaad waay jihaadkii bay u khidmaynaysaa iyadana xaafirkuna kaba daranoo waa faraskii والعاديات ضبحا فالموريات قدحا الله ما كنا عارف تبارك وتعالى فردها أرضية ومحوها هاي صوحمية أي وعيها هي مركي محوها هاي أي, أي فرضه أرضيان صوحا بيبحيان ويعني عبا الصوت بقى كصوبة مركو نفتوري وصبح لماذا ويررية عدو دحق لي ويررية وأرض كي أرض هيان waxay qoobka ku dhufanahayaan dabka ka kicinahaya qadxiga saas macna yani farasku markuu ordayo dhagax markuu ku dhufto qori ku dhufto xoogga uu ordayo waxaa ka kacaya isku dhaca qoobkiisii ay dhagaxu isku dhacaan waxaa ka kacaya dab baa ka kacaya falmuriyaati qadxan taasaa laga wadaa marka waxaasoo dhan maxaa laga wadaa qalabkii lagu dagaalamaya jihaadka sharciga lagu galayay buu alla ammaanaya oo ku dhaaranaya qiimo weyn buu ku fadhiyaa wey marka marka farasku waa muxuu ahaayey dagaalka qeybtiisii ugu muhiimsaneedo waa kaan soo marnay xataa shareecadu inay ninkii keligii dagaalamayeyna hal saami siisay faraskii oo keligii ana laba saami baa la siiyey soomana soo maray muhiim ahmiyadiisay ku tus marka waxa way isaguna waa wasiila min wasaa'il jihaad oo waa tiknikadii lagu dagaalamayo waa intooda waxaan ahayn waxba laguma kala qaadan karayo sida daahirka xadiiska uu ku tusayana culimo badan baa martay tartamada kale dhan wixii lagu kala qaataayo marka waa xaaraan hadday ciyaarun iska tahay iyadoo warkeeda iska baddaha ama dublad la ciyaaro ama shax la ciyaaro ama muxuu ahaaye turub la ciyaaro ama banooni la ciyaaro oo wax lagu kala qaato waa xaaraam qaci ah waay layskuma diidanaa khilaaf kuma jiro ayib waxay isku khilaafsan yihiin oo weliba khilaaf ka jira culuumta sharciga ah dadka ma la tartansiin karaa oo tartanka wax ma lagu siin karaa xadiis aan cilmi in badan culimada kamid ah waa diidayn oo waxay leeyihiin xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda laa sabaqa ila fii kufin aw naslin aw xaafir culumta tartankeedu saddexdaa midna ma aha daahir daahirka xadiisku waa diidan yahay bay leeyihin alimaam abu xaniifa iyo keyrkiiba waxay marayaan ibnulqayimniya way rajaxayaane wixii culuum sharci ah jihaadkoo kale la mid tahayoo tartankeedu waa bannaan yahay bay marayaan sida qur-aanka iyo cilmiga iyo wixii la mid ah halkaasay marayaan iyada lafteedu waa masale khilaafiya haddii cilmiga tartankiisii in wax lagu kala qaato wax lagu qaato ay khilaafiyo noqoto ma ciyaar meelaha la boodboodahayo oo laga tan dheh feer dheh muxuu ahaayey banooni dheh in wax lagu kala qaataa taasi meel iska dhigeeda xaaraan waay wixii saad kugu soo galo waa xaaraan ayib wa canhu radia allahu canhu ah, marka waa la kala qaadayo dhowr siyood baa loo kala qaadaya abaalgudka abaalgudka cidda bixinaysa haddii ay labada ruuxee tartamaysa ama laba jihadee tartamaysa cid ka baxsanayso ama dowlad baa bixinaysa abaalgudka ama ma ahee ruux taajiraa bixinaya ama jamciyad baa bixinaysa labada tartamaysa cid aan ahayn baa bixinaysa hadday sidaasoo kale tahay bil ijmaac waa laysla yahay inay tartanku bannaaya waxaa lagu kala qaadan karay ayib labadooda midnama bixinahay haddii kale khilaaf baa masalada gelaya waxaa kaloo iyadana cinda aljumhuur bannaan haddii labadooda midkood uu abaalgud ka bixinayo midka kalena uusan waxba bixinayn oo tartanka uun qayb ka yahay midkood baa wuxuu yidhi aan tartanno haddaad iga adkaatood iga rayso intaasaad igu leedahay hadduu ka kalena yidhaahdaa anna intaasaan bixinaya ishkaaliyo soo socoto bay xadiidka soo socdaa ka hadli doona laakiin midkood hal dhinacuun hadduu abaalgudku ka socdo dhanka kalena uu tartanka uun ku jiro wax doon yahay waxbase uusan bixinaynin taana cinda aljumhuur waa bannaan tahay suuro saddexaad baa soo hadho xadiidkani ka hadlay marka soo socdo ayib وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحا لغا ورين قال النبي انه يري من ادخل روحي قليا فرسا فرس روحي قليا بين فرسين لو فرس دخدودا قليا لو فرس سو ترتميا او ورتميا فرس كلا نينكي دخ قليا والحال هو اسغاسي فرس كلا دخ قلينا لا يأمن اوسن آمن كأهين an yusbaqa in laga badiyo in laga reeyo oo laga badiyana uusan aamin ka ahayn oo wuu ishubaa inuu badinayo way macna falaa ba'sa bihi wax dhiba male ayib fa in amina hadduu aamin noqdo oo uu aamin ka yahay in laga badinayo fa huwa kaasi qimarun waa khamaar markaas asmaana yani laba faras ba tartamaya labada faras markay tartamayaan mid kalaad dhexgeliso tartankii gelisay ayib haddaadan aamin ka ahayn in lagaa badiyo ood adiguna badin karto kuwanna kaa badin karaan meel kuma taalla inaad adigu badinayso waa lagaa badin karaa waadna badin kartaa dhib male markaas haddiise laakiin mar walbaba inaad badinayso aada aamin ku tahay oo aada hubto inaad badinayso oo kuwa kale waad garanaysaa waa la garanayaa inaad ka badin doonto waad hubtaa markaas khabar bay noqonaysaa روح احمد نوري وابو داوود واسناده سندكيس ضعيف واحد سندكيس ضعيف لانه من روايه سفيان بن حسين عن الزهري سفيان بن حسين بكورنا حديث كان زهري روايه سفيان بن حسين عن الزهري نوى متكلم فيها علماء الحديث هي النقاد سفيان بن حسين وقد افراد مثل الشنات وارضد الزهري بكتريان ضعفي بانا كجر حديثك او كوري سند ضعف ما كجر عندنا عندنا حديثك ضعيف ويه طيب sidoo kale isagoo dacfi ku jira sanadkiisa haddana waxaa khilaafay asxaabu zuhri oo sufyaan ka xoog badan baa khilaafay oo xadiiska waxay ka dhigeen min xadiid zuhri can rijaalin min ahli lcilmi oon la garanaynin cid ay yihiin abu daawuud marka wuxuu ihi wahada asaxu cindana عن رجال من أهل العلم إن سند كلي لأهربا صحيح إنما بلغوري إنت أكثر وكذلك رواد كلتي زهري حديث كورنا يا موقوف باي كدغا سفيان وحو كدغا مرفوع ونبيغا غاسيسن سيداس دراديد خلادات كاسو دون سفيان بن حسين با لو تيرينيا ضعفي حديث كروا اسغا حديثكم marka masugna waa xadiis daciif way saas salaadii dawaxa rajaxay bacfigiisa abu xaatim ar-razi أبو عبيد القاسم بن السلام ابن عبد البر شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم شيخ الباني كما في ضعيف أبي داود وارك حديثكم الصقنا حديث كلمة الصقنا يوسف الصقلاني وعاد للشيء جمهورته علمنا بدل كود بعد للشيء وحيقود للشيء لما مسألوا tartanka marka fardaha la tartansiinayo waxaan nidhi haddii ay jiha labadoodaba ka baxsan ay wixii bixinayso dhib male qowlan waaxidan dhib male haddii labadooda mid ka mida uu jeefkiisa ka bixinaya ka kalena uusan waxba bixinayninna ayaduna dhib male cinda aljumhuur hadday labadooduba isla bixinahayaan shan boqoloo dollarkeen anna shan boqol baan keeni halkaasaan dhigaynaa keenii badiyaa iskale labadoodii baa wada bixiyey waxay jumhuurtu qabaan waa khamaar haddaan la helin faras saddexaad oo muxallil la yidhaahdo shaygan xalaaleeya oo tartanka wax ka gala oo isagu waxba aan bixinin faras saddexaad waa in la helo oo muxallil ah muxallil baa la yidhahda macnaha waxa weeyaan tartanka waa inuu ku jiro haddiiba dadka tartamayaaye ay waxaan lagu tartamaya la qaadanaya xaggooda ay ka timid waa inay ku dhex jirto cidaan waxba bixinin oo iyadu tartankaa ku jirto inay rayn kartana ay suuroobi karto waxa loo tartamayana qaadan karta jihadaas saddexaad baa marka muxallil la yidhaahdaa sooma muxallil baa la yidhahdaa haddii muxallilkaa la waayey leeyihiin jumhuurtu khamaar bay markaa noqonaysa xadiiskana daliishanaya ila khamaarka waxaa la yidhahdaa sidiisaba khamaarka waxaa la yidhaahdaa shay aada waayi karto an yakuuna kullu minhumaa haaniman aw haariman baa la yidhahda shay loo loo tartamayo oo labadooda mid walba ay suuroobi karto inuu qado iyo inuu waxlaba ay suuroobi karto bakhtiyaa nasiib waay sooma waa nooc baktiya nasiib ina khamaar baa ku jiran waa nasiibsi waay laakiin hadduu meesha soo galo mid kaloo saddexaad oo muxallil ah oo isaga aan waxba bixinin isagaasaa suuradii khamaarka ka saaraya tartanka saasay jumhuurtu qabaan xadiidkanayna wax ku dhiseen xadiidkan bayna wax ku dhiseen ayib laakiin ibnulqayim iyo sheekhiisii ibnu taymiya iyo keyrkood waxay leeyihiin xadiidku maadaama uu daciif yahay xugum lagu dhisi maayo wabittaali xataa hadday labada tartamayaayo ayagu dhexdooda wax bixiyaan oy isku daraan tartankiina ay galaan midkoodii reeyana uu qaato xataa fii hadihi suura khamaar ma ah bay leeyihiin waa tartan bannaano عمومك حديثك النبي يقول لا سبق إلا ما حديد المرء أما حديثك الحديدية وضعيف بيمرين وضعيف بيمرين مركز الصورة داسي الصور كبرنام بيكدرين جمهور تنوي خلافسين وحي لين الصورة داسي واخطماح لبضوض إلي وحضوض بحيان لبضوض لأو ترتمان وحصد حيو محلل لأو سنشرين جمهور توحي قبان وخبار مربنا muxallila uusan jirin jumhuurtu waxay qabaan waa khamaar mana banaana xadiiskanayna ku dhiseen sheekhulislaam ibnu taymiya ibnu lqayim iyo waxay leeyihin may way bannaantahay maadaama xadiisku daciif yahay sidaasaana sawaab sidaasaa sawaab maadaama xadiisku daciif noqday hadee waxba lagu dhisi maayo masalada laga qaatayna waa daciif sidaas macnaha ayib وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ساوحا مركا لغا ودا muxuu ahay musaabaqada markaan leenahay ma banaana saddexdaa waxaan ahay in wax lagu qaato waa markii musaabaqada iyo tartanka wax lagu kala qaadanayo waa amaa tartan aan waxba lagu kala qaadanaynin oon xoolo iyo abaalgud lagu kala qaadanaynin oon waxba la dhiganin la kala qaato wuu iska bannaan yahay wuu he wuu iska bannaan yahay haddii markaasi aan shareecada nidaamkeedii iyo axkaamteedii uusan wax ka mida khilaafin masalan waa la oratamayaa muxuu ahaayey waa la lagatamayaa مثلا dabaal baa lagu tartamayaa noocyo كلا loo tartamayaa بنوني laftiisa oo muxuu ahay aan munkaraad yelahayn oo dadka awradoodu u asturan tahay baa lagu tar waxba lama kala qaadanayo mushkila ma markaas waa nooc jimicsi ah. waa nooc jimicsi ah. waa jimicsi waana nooc jidka lagu dhisayo waay sharti uu ah inuu muxaramaad sharciya meesha uu ka baxo oo aan meesha macnaha shareecada aan khalad laga gelin waay marka laga doodayo waa marka wax lagu kala qaadanayo haddiiba ay noqoto abaalgud baa laysa siinayaa waa inuu noqdo tartanka waxa lagu tartamaya saddexda xadiisku sheegay wixii ka siyaasan maya masalada culuumta shareecadana waan soo sheegnay inuu khilaaf ka jiro ilmaha wax laga ururiyaa tartan baa ilmaha loo qaban baa la leeyahay waalidiinta ilmihii baa la dirayaa ilmo kasta waxaa la leeyahay kun shilinkeen ama shan boqol keen tartan baa la galayaa kulli caruurtii lacag bay wada keenayaan lacagtay keeneen bay tartan u gelayaan dhammaantoodna tartanka waa ku jiraan ya suuradaasi waa suurada ay jumhuurtu diideen ilaa muxalil in la helo mooye oo muxalilku muxuu noqon karaa ilma aan waxba bixinin oo iyagu tartanka wax ka gala waa in la helo saas macana hadday kulli wax wada bixiyeen waxay bixiyeenna u wada tartamahayaan suurada waa suurada ay jumhuurtu diiday waay sooma oo haddii la yidhaahdo tartanka culumtu waa bannaan yahay oo ra'yiga abu xaniifa iyo keyrkii lagu dhiso macnaha suuradaasi marka jumhuurtu ma ogola laakiin cinda sheekh lislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo oo xadiiska aynu nidhi ku camalfalkiisa waxay yidhahdeen way ka tageen ayaga agtooda waa bannaantay macna ayib وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال وحر سمعت وحن مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رسول الله بن مغلي والحال هو إساق على المنبر منبر كفركي سأساريه أو يقرأ أخرني وأعدوا ديارية لهم قالوا وحدوا ديار ستانية عدوين ما استطعتم وحد كري كرتان أو من قوة حوكة ومن رباط الخير إيا فرض حرشاء آه فرض حرشاء يعني الرباط كواحد لأنها فرضها أو لغو حنبو أما لغو حلو قولها الدقال ساسي معنا يعني اه الديار صدى عدو جينا وحي أوده waxaad heli kartaan diyaarsada fardaha iyo xidhidooda iyo diyaarinteeda iyo ayadana u diyaarsada waa tiknikadii ilaahay ayada isagoo nabigu akhrinaya maqlay buu sallallahu alayhi wasallam mimbarka korkiisana ku akhrinay al aaya akmil al aaya markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ala hoy ina alquwata hulku quwwada ayadu ay leedahay diyaarsada innal quwwata quwada iyo awoodiyo xoogga aayaddu sheegayso arramyu waa ganidda alaa hooy ina alquwata xoogga iyo awooddu alramyu waa ganidda alaa hooy ina alquwata arramyu waa ganidda buu nabig sal lay slam rawa waxaa wariya muslim muslim baa wariyey bimacnaa waxa weeye wuxuu nebigu fasiray aayadda qur-aanka ah waaciduu lahum ma statactum min quwatin wa min ribaati alkhayl min ribaati alkhayl waa fardihii diyaarintooda min quwatin maxaa laga wadaa nabigu wuxuu sal lay waslam min quwatin waxaa laga wadaa waa ganidda barta ah, ganida iyo qaabka wax loo tuuro hubka loo isticmaalo noocyadiisa kala gedisan yani waxa way warankiisa iyo seeftiisa iyo leebkiisa iyo eebadiisa wixii lagu dagaalami jiray ramyigaasi hadda waxaa bedelay hubka qaybihiisa kala gedisan saas maana sawaariikhda iyo madaafiicda iyo muxuuha hubka yaryar iyo ka dhexdhexe iyo ramyiga barashadiisa xooggii ah taas way macnaa xadiis kutusaya ayib bal xadiis baa nabigu ka sugan sal ly waslam uu leeyahay ruuxii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ganidda baro shiishka iyo qaabka wax loo gano hubka loo isticmaalo cidduu alla baray oo intuu tababarto haddana ka taga oo halmaamaayo waa nicmo uu ku kufriyey buu nabigu sal ly slm nicmo alla siiyey oo uu ku kufriyey waay macnaheedu waxa weeye muslimka waxaa la doonayaa mar jihaadkii baa taagan uu ku jira qitaalkii sharciga markii uu tabar u waayena isticdaadkiisa iyo diyaar garowgiisa waa inuu galo labadaa waa inuu mid ku jiro saas daradeed baa sheekh ulislaam ibnu taymiya caleyh ullah fi majmuuci alfataawa wuxuu leeyahay oo leeyahay kullu maa saqata lilcajzi yajidu listicdaadu lahu buu le macnaa oo qaal shay kasta oo shareecada ka mid a ah, oo awood la-aan ruuxa uga dhacay waxaa laga rabaa inuu isu diyaariyo sooma waad keli weyday shayga wujuubkiisii waa kaa dhacaya laakiin wujuubkiisii baa kaa dhacaya iska seexa ma ah barkinta dheeraysa ma ah wujuubkiisii hadduu kaa dhacay waa inaad isu diyaariso oo diyaargarowdo inta uu kaa dhacsan yahay waa inaad isu diyaariso ama isticdaadkii ama ku jirid labadaa mid waay macna saasuu leeyahay sheekh islam ibn taymiyyah alayhi rahmatullah marka sidaas weeyaan marka waxa hadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam ku boorinaya ganida ah iman muxuu ahay eh, saxaabadiisa ka mid a oo muxuu ahay toog dhisanaya ayuu maalin soo maray markaasuu yidhi gana oo toog dhista aniguna kooxdana la jiraa buuri aniguna kooxdana la jiraa markaasuu waxay rasuul ilaahay haddaad naga jirsatay ood qolada kale la jirsatay see baanu tartanba u gelaynaa qolada kale abaad nagala jirtaa markaasuu nabigu wuxuu sal ly slam gala tartanka iyo muxuu ahaaye toogta dhisashadeeda iyo shiishka iyo barta buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh saas macana marka taasi kutusaya xadiid oo muxuu waa nooca jihaadkii ka mida waay iyo qitaalkii sharciga kitaab alacimati marka tababarkao dhan baa soo gelaya macnaha kitaab alacimati cuntooyinkiibuu kitaabu yahay alacima waa jamcu acaam acaamkana waxyaalaha la cuna ayaa laga wadaa wuxuu meeshan hadda kaga hadlayaa waxyaalaha xayawaanaadka xayawaanaadka hilibkooda la cuni karo iyo kuwa aan hilibkooda la cuni karin ayuu meesha ka gudagelaya kuwa la qalan kara iyo kuwa la qalan karin macna can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slm nabiga wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi kullu dii naabin mid kastoo mici u saaxiiba إنه يري كل ذي ناب متكستون معيء صاحبة ومن السباع الدور شوك تكملة أما يعني وحوي وراءها كملة فأكله عنديس حرام وحرام بنبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم باوريي طيب وأخرجه وحا صوصاري وأخرجه مسلم وصوصاري أخرجه وصوصاري هو مسلم من حديث ابن عباس حاري رضي الله عنهما بلفظ بن صار لفظك نهى ورمي وزاد وثل الزياده نهى يعني نهى عن كل ذي ناب من السباع ساس لفظك سكوري نبي بوحو الرمي mid kastoo mici u saaxiiba oo duurjoogta ka mida ama dugaaga ka mida ayuu reebay saasuu ku wariyey wazaada wuxuu ziyaadiyey xadiidu ibnu cabaas markuu yahay wuxuu ziyaadiyey wa kulli dii mikhlabin mid kastoo ciddi u saaxiib ah oo min atayri shimbiraha ka mid siyaadadaasuu ku daray xadiidka isagoo iswato waxa weye lafdiga cabdullahi bni cabaas ee muslim uu soo saaray nahaa can kulli dii niyaabin min assibaac wa can kulli dii nikhlabin min atayr saasu haysta marka bedelkuu soo celin lahaa nahaa can kulli dii naabin min assibaac nahaa basuu ku yidhi nahaa kadibna dhaashdhaash waaye nahaada dhaashta ka dambaysa macnaha waxa weeyaan can kulli dii naabin min asibaac baa ka go-an siyaadadiibuu marka kuu sheegayo wazaada qasadkiisuna waa inuu ziyaadadan uu kuu sheego لأن تنقوا بويي حديث كوري كترته كل ذناب من السبع زوما حديث أبي هريرة كان ضمن مركة إساقنا الجملة دانا واشاق وحس السيادية وكدري وكل ذي مخلب من الطير وكل, وكل ذي مخلب من الطير متكسفة عدي أصاحي وشمبرها كمين نبي صلى الله عليه وسلم واربع ونديسا طيب حديث كوري وحي له فائدة xayawaanaadka ee ku nool dugaagga ah ee duurka ku nool sibaaca waxaa la yidhahdaa waa dugaagga duurka ku nool baa la yidhahda hadduu mici leeyahay micidaa uu leeyahayna uu wax ku dilo shardi waay inuu micidaa wax ku ugaarsado oo wax ku dilo oo wax ku weeraro hilibkiisu marka waa xaaraan ayib hilibkiisu waa xaaraan lama cuni karo marka waa qaacide caama mici inuu leeyahay laakiin micidiisa uusan waxba ku cunin lagama wado laakiin mici uu wax ku dilaa laga wadaa ayib kaa inaan la cuni karaynina jumhuurta qaba oo hilibkiisu xaaraan yahay abu xaniifa shaafici axmed ibnu xambal daawuud ibnu caliyin aahiri ayaa waxay ku tageen inuu xaaraam yahay maadaama uu micida wax ku ugaarsado oo wax ku laayo baa khilaafsan oo riwaayana waa karaahiyu leeyahay xaaraan maaha riwaayana wuxuu leeyahay maya maa muxuu هو waa banaay طيب حديث كور كاس فايده marka marka waxaa soo gelaya muxuu ahaay baalka la yidhaahdo libaaxa waxaa soo gelaya shabeelka waxaa soo gelaya kuwan ka yar yar ee muxuu ahaay dacwada iyo ama dawacada iyo waraabaha bay soo socda isagu waraabaa xadiis gooni ku iman doono dhurwaaga isagoo xadiis gooni ku iman doono ayib waxyaalahaas dhan baa soo gelaya tugaaga banaanka wax ugaadhsaday yeyda way soo gelaysaa waa kan xadiiskan dambe wuxuu inoo faa isagu shimbiraha duula ayagana kuwa dii mikhlabka ah mikhlabka waxaa la yidhahdaa kuwa ciddida xoogga badan leh ee qallafsan ee haddana ciddidoodu afka leedahay iyaguna ciddida wax ku dila kuwaasaa iyagana la yidhahda wixii duulo oo dhan ee dayr baa la dhahay sida baalka la yidhahdo muxuu gorgorka iyo baalka la yidhahdo muxuu ahaayey shimbiraha layn jiray galayrka kuwaasoo dhan baa soo gelay iyagana gorgorka iyo galayrka iyo muxuu ahaayey madadkan aad muxuu ahay dadka qaarkood ay dhahaan baasheehay yaa ha hilibka qaata dafada Ah, dafada iyo waxaasoo dhan baa soo gelaya shimbir kasta oo ciddiyihiisa wax ku dila oo ciddiyihiisuna xoog badan yihiin ayaa kulli dii mikla min adayr soo gelay isagana hilibkiisu waa xaraam sidaana waxaa maray oo ku tegey abu xaniifa shaafici axmed ibnu xambal daawuudin aahiri iyo keyrkiiba sidaas way macnaa oo iyaguna sidaas marayaan maalik isaguna waa karahaystay baa la leeyahay culimada diidanee le waa la cuni karaa aayadii qur-aankay deliishanayaan qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illah afartaa shay waxaan ahayn anigu heli maayo inuu xaaraam yahay ciddii cunaysa inuu xaaraam ka yahay aayaddu saasay tirta afartaa waxaan ahaynba xaaraan maaha bay soo istaageen war qur-aanku afartuu sheegay sax dhiigga shubmaya iyo baktiga iyo dhiigga shubmaya ee dareeraya iyo doofaarka iyo wixii markii la gowracahayey magaca ilaahay magacaan ahayn lagu kor sheegay oo lagu xusay afartaa unbaa xaaraama bay soo istaageen laakiin duurjoogtani iyo dugaaggani qur-aanku ma sheegin inuu xaaraam yahay shimbirahan duulahayee ciddidalana ma sheegin hadda qur-aankii hadduusan sheegin xadiiskii baa sheegay baa layidhi xadiistanna way sugan tahay sooma wixii xadiis ku sugan iyo wixii qur-aan ku sugani waa isku mid kulli waa waxyi alaa inii uutiitu lqur'aana wa milahu macahu qur-aankana waa laysiiyey mid lamidana waa laysiiyey bu nabig sal lay slam marka xaaraamnimadooda jumhuurtaa qaba وعن جابر رضي الله عنه وحين كفعني سباع الدورجوكتا ah wixii aan markaa mici uu wax ku dila lahayn waa la cuni karaa waa mafhuumka xadiidka saasuu faa'iideynaya waxaa kaleeto laga fahmayaa shimbiraha duula wixii aan ciddi uu wax ku dila lahayn isagana waa la cuni karaa waa mafhuumka xadiidka laga qaadanaya وعن جابر رضي الله عنه قال وحول نهاو رب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحول ليان وحول ربي يوم خيبر مالنتي خيبر عن لحوم الحمر dameeraha hilibkoodii alahliyati ee dadla joogta ahayd shimbira iyo dameeraha dadka la nool al waa la yidhahda ee dadku dhaqdaan hilibkooda ayuu nebigu rabay sal lay slam wa adina wuxuu idmay oo ogolaaday fii luxuumi alkhayli fardaha hilibkoodu ogolaaday muttafaqun calayhi buhari muslim baa soo saaray wa fii lafdi lafdi kale waxaa ku sugan oo lilbukhaariyi u sugnaaday wa rakhasa bedelka wa adina wa rakhasa wuxuu idmay wey wuxuu ruqseeyey wuxuu fududeeyey wuxuu sahlay inta waa la dhaca marka waa adina iyo warakhas waa isku macno wuu idmay hilibka fardaha hilibka dameerahana waa reebay nabigu sal alayhi wasallam tayib hilibka dameeruhu inuu xaraam yahay oo aan la cuni karaynin waxaa ku tagay jamaahiiru salafi wal khalaf culimada ama ha horeeyeen ama ha dambeeyeen badankood halkaasay mareen khilaaf shaada ku jiro tawar daran waxaana sugan nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu khaybar qabsaday ayaa saxaabadu way gaajaysnaayeen markiiba waxaa la bilaabay magaaladii markii la qabtayba mise intaan la qabanin waxay bilaabeen inay intay far dameerahoodii gowracdaan oo qashaan inay markiiba dheryihii ay dabka saaraan oo hilbihii ku ridaan saa nebigii wuxuuba ka war heloo loo soo sheegay sal alay wasalam isagoo dheryihii karkarahayaan oo inay bislaadaanba ku dhow yihiin oo hilibkiiba la diyaarsanaya dameeraha markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam hariiquuha wa aksiruuha buu nebi sal lay slam waxa weelasha ku jiran iyo dheryahana daadiya weelashana jajabiya buu nabigu sallallahu alayhi wasallam markaasaa nin baa wuxuu yaa rasuul allah awa nuhriquha wa mise intaanu uun wixii ka daadina weelasha baanu weelasha dhaqanaa yani waxa weeyaan intii weelasha aan jajabin lahayd weelasha noo daawey intaan dhaqanno keliyata aan nadiifsanno laakiin weelashii waa u baahanna markaasaa nebigu wuxuu yuri sal alay wasalam awadaaka ama sidaa yeela ama sidaas yeelo weelasha uun ka dhaqan saas macna markii hore amarka wuxuu u bixiyay xataa weelasha jajabiya qori iyo qiqiba oo laisla tuuraso ah mubaalaqa waa waa lagu xeel dheeraanaya waxay la mid tahay oo kaleeto khamrada markii la xarimayay xataa weelasheedii baa la xarimay soma weelashii loo isticmaali jiray lagu lagu diyaarin jiray markii dambana ee khamrada laga go-ayna weelashi baa dib laysugu fasaxay marka waa xikmad shareecadu isticmaasho xaaraanta iyo wixii ka agdhowba marka la jirid goynayo waa la tuuraa markay saxaabadu codsadeen oo weelasha ay dhaheen waayay weelashiin iska hitaale laakiin iska dhaq tayib riwaayadka qaarkood waxay ku arooreen inuu nabigu yidhi sal alay wasalam waa rijsi rijsigu waa nijaas ama waa wasakh wa waa wax hilibkoodu waa wax oo muxuu ahay nijaasa ah ayib xadiiskaas inay sidaas masaladu tahayna saan sheegnay culimada badankood baa qaba khilaaf shaadaa ku jira oo daliishanaya aayaddii qur-aankeeda hadda aan sheegnay qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya laakiin waxaa la yidhi xadiiska nabigaa sugan sal ly wasalam aayadda cumuumkeedana waxaa khasisay xadiidkan oo lagu camalfalaya wey macna ayib masala waa taa dameeraha hilibkoodu lama cuno ayib inay nijaaso yihiin baana loo badan yahay hilibkoodu waxaa kaloo xadiisku ina tusayaa fardaha hilibkooda in la cuni karo waxaa yidhi nebigu waa idmay sal lla alay slam waxaan u tegi doonaa xadiidu asmaa xadiidu asmaa oo madiine inay ku cuneen waktigii nebiga sal lla alay slam baan u tegi doonaa in hilibka fardaha la cuni karana waxaa qaba alimaamu shaafici iyo abu xaniifa labadiisii saaxiib abu yuusuf iyo maxamed ibn xasan ashaybaani axmed ibn xambal iyo isxaaq iyo jumhuur salaf salafka iyo culimada badankood fardaha hilibkooda waa la cuni qabaabay qabaan xadiidka asmaa binti abubakar baa xoojinaya inoo soo socda oo magaalada madiina waqtigii nabiga lagu cunay sal lay slam mana inkirin rasuulku sal lay waslam ayb abu xaniifa iyo maalik baa iyagu waxay idhahdeen way karahaysteen faraska hilibkiisa in la cuno maaligna waxaaba laga wariyaa inuu marka qaarkood taxriimin jiray oo xaaraam dhihi jiray waxayna deliishadaan aayadda qur-aanka والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة آه. فردها يا بقلها يا ضميرها الله تبارك وتعالى ما إذين أبوري محل أبوري لتركبوها إن أتفوشان والقاديد كبقتان وزينة يا قرح درتين وعيد هذا عنيد هذا يميشا كجرت إلهي قلت وأدوميديس وكو قلت يستيبوا الشيء هيه cunidda waa la sheegi lahaa bay dheh maadaama cuniddii aan la sheegin iyadaa ka muhiimsan lahaa ka muhiimsane cuniddii haddaan la sheegin bimacnaa ma banaano wayan bay dheh meeshaasay kala baxeen marna waxay yidhaahdeen fardaha waxaa lagu cadfay bay dhaheen dameeraha iyo baqalaha oo aan la cuni karin faraskiina waa la daba dhigay bay dheh dilaalat liqtiraan baa la yidhaha waa daciif qaabkaa in wax loo deliishado waa daciif sidoo kaleeto alla wuxuu sheegay in ay gaadiid yihiin quruxna idin yihiin cuniddiina ma sheegin ayadana waa daciif laanna nebigaa sheegay in la cuni karo soo ma qur-aankuna wuxuu sheegay inaad gaadiidna ka dhigan kartaan quruxna ay idiin tahay iyo xarabo xadiiska nebiguna wuxuu ku daray waad cuni kartaan marka iskama hor imaanayaan soo ma ilaan aayaddu ma dhihin lama cuni kareen marka in la cuni karayo waa sida raajixa ayb waxaa kaloo daliishadeen xadiis daciif oo abu daawuud iyo ibn maaja ay soo saareen min xadiidi khaalid bn waliidin radi allahu canhu wuxuu leeyahay nebigu wuxuu reebay hilibka fardaha iyo baqalaha iyo dameeraha wuu reebay xadiiskaasi waa daciif abu daawuud iyo waxaa soo saaray ibn maaja almuhim warka murtidiisa fardaha hilibkooda in la cunaayo waa nas jamaahiirtuna way qabtaa iyo culimada badankood oo imaam shaafici ugu horeeyay وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه maca rasuulilahi sal lay slam rasuulka la jirankiisaan duulay sabca khazawaatin toddoba duulaan na'kulu xaalaan cunayno aljaraada ayaxa anagoo cunayno bukhaari wuxuu ku daray macahu nabiga la jirankiisa muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray xadiidkan wuxuu ku tusi in uu ayaxa la cuni karo kiisa yaryar iyo kiisa waaweynba ayib waana ijmac sida imaam nawowi uu leeyahay laislama diidana ayaxa cunidiisu inay bannaantah ayib waxaa la mid a ah ayaxa yani cayaanaadkan duulduuloo kale baalaleyda iyo waxyaalahan duulduuloo dhan haddaa intaad urursato suugo ka dhigato soomaali baati waxaad ku qoslaysaa moogta hilib iyo mallay intaad ka dheregteen baan baalaley iyo ayaxba wax baahiya idiinma qabanin soo ma laakiin ummadahan baahidu hayseen hilibka haysani soo arka xataa iska dhaa wax kale jiirkay cunaan jiirka saas macana caanta waa dhaweey magaalada ilaahdo muxuu ahay afrikadana ahay jidadka markaad baabuurka wadato jidka marayso jidadkayba la taagan yihiin jiirkiiay soo qabteen oo qaarna bisil yahay qaarna weli nool yahay marka waaba laga iibsanayaaba sidaad qudaarta jidadka uga sii gadataan bay iyaguna <laughs> baalka jiirka ugu gadaan masaska iyo waxa socda iyo waxa siqa iyo cayaanaadkii wax laga tegi male miyaad aragtay adiga baabuur dhan oo looriye ah oo gobollada u kala gooshaysa oo baalaley keliya wada adu wayga maarta baalaley keliya saaranba marka kullu dalika baad ayaxbay soo galayaan waa la cuni karaa wax dhibana male adigu hadda dheregsantahay shoryaku hawl ku taalo ayib xataa wax kale iska dhaafe teeda lool iskaba dhaafe waa kan soo marnay hadduu baktiya xataa oy dhintaan waa la cuni karaa xadiidkii cabdullahi bni cumar baynu soo marnay uxillat lana maytataani wadamaani السمك والجراد والكبد والكبد والطحال النبي صلى الله عليه وسلم waxaa naloo baneeyay laba bakti iyo laba dhiig labada baktiya naloo baneeyay wax weeyaan waa ayaxa iyo malayga baktigooda waa naloo baneeyay labada dhiig ee naloo baneeyana waxa waa beeryarta iyo beerka beeryartana waan tuurnaa sooma inaan hilib ka dheregsannahay bay kutus beeryarta iyo beerka beeryarta beerku waa dhiig fadhiyo waay gaaladu hadda waxay sameeyaan waxaad ku garan dhiig fadhiyo tahay gaaladu waxay sameeyaan dhiigga xoolaha marka inta la goraa ama meel laga duleeliyo dhiiggu ka socdo dhiigga waa weel baa loo dhigaa markaasaa barafka la geliyaa waxaa la geliyaa meesha muxuu friiska markiiba wuxuu isu rogayaa beer buu isu rogayaa sida beerkaad u gogoosani waa dhiiggii macnaha socday waay marka beerku waa dhiig fadhiya laakiin neefku gudihiisu ku fadhiista ilahay baa saa u abuuray meesha inuu fadhiyo wakadalika beeryarkuna waa la kala diidan yahay waa dhiigga isagoo shubmaya neefka ka soo baxaya kaas isaga waa xaaraam oo ka ayaddu sheegtay ayib in la fadhiisiiyo beer laga dhigto la googoostana shaqo gaalo un iska dheh ma banaana xaaraam ayib marka xataa baktiga ayaxa isagoo daatay oo baktiyey oo dhintay haddaad hesho ururso oo cun وعن انس رضي الله عنه في قصة الأرنب قصة الأرنب بكيلها قصديسي مركو كور رمي قال وحوري أنس فذبحها وو قورعي أبو طلحة قورعي فذبحها وو قورعي أبو طلحة ها محوها أرنب كيبو قورعي بكيله بو قورعي فبعثه در بوريكها سنتيرا إلى رسول الله بودر صلى الله عليه وسلم فقبيله النبي وأقبله bakayle intay qasheen bay sintiisii bay nabiga u direen isagoo hiliba nabiguna waa aqbalay muttafaqun calayhi bukhari muslim waa soo saaray lafdiga bukhari waxa weeye calanasin wuxuu leeyahay anfajna arnaban wanaxnu naxnu bimarri dhahraan bakayle meel fadhiyaan kicinay annagoo marru dhahraan meesha leedhaad marayna fasaca alqawmu watacibu raggii baa marka bakaylihii eryaday waa daaleen waa la gaari waaya bakayluhu xayawaanaadka aad ka warad badan ba ku jira aniga anasa intaan ka daba tegey baan soo qabtay buuri rag waxaa ku jiray saxaabada aad u orod badan anas iyo muxuu ahaa ninkii lii jiray salamatul akwac iyo niman sahlan ma ahayn waan soo qabtay buuri faji'tu biha ilaa abi talxa ama wada baan abu talxa u keenay buuri abu talxa marka gowracay wuu googooyey sinteeda ayuu marka nebiga u diray sal lla alay waslam nabiga markii loo geeyana wuu aqbalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh bukhaari wuxuu ku daray anas baa la weydiiyey oo ma cunay wuu cunay buuri haddana wuu aqbalay buuri yani waxaa laga shekisan yahy nebigu ha aqbaleen laakiin ma la hubaa inuu inuu inuu bakayna cunay waayo aqbalkii iyo cuniddii bay kala qaadahayeen adiga almuhim hadday saxaabadii cunayna uu taqriiriyey isaguna intii loo geeyey uu aqbalay ama cid kale ha siiyo ama isaguba ha cuneen intii laga rabay waa dhacday waa banaan yahay wey macnaha ayib bakaylaha in la cuni karo oo uu bannaan yahay waa ijmaac khilaaf kuma jiro wax isku khilaafsan ma jiro culimada bakayluhu waa ogaad caadi loo soo qabsado hilibkiisa la cuni waayo ayib magaalada madiina oon hadda kahor jaamacadda markaan dhiganayna suuq dhan bay leedahay suuqa bakaylaha la yidhahdo waaba loo istikaama meeshaad idinku suuqa xoolaha ka aadaan suuqa bakaylaha reer madiina aadaan markaasaa bakayle laga soo iibsadaa aada buu hilib macay ayib marka ishkaaliye ma leh soomaalidu maadaama saan horeyba u sheegnay xoolana ka dheregsanaayeen muxuu ahaayey xagga badda haddii la aadana mallay ay ka dheregsanaayeen wixii culiddiisu bannaaneed oo dhan way isku caayeen ugaadhaa xataa dadka ugaadhsana magacyaa loo bixiyey sooma war waxa ilaahay xalaaleeyey ha cunaane maxaad magacyaha ugu bixinaysa markaase haddana liideen waa la liiday looma guuriyo lagama guursado magacyaa loo yeelay kan oo maxay sameeyeen ha way way dabtaan baa lagu leeyahay way dabtaan oo dabitaanku maceebba haddii la dabto saas weeye jaahiliye waay وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وحوري نهى ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري عن عن قتل أربع أفر دليدود ومن الدواب وحيالها annamlati buu reebay quraanjada dilideeda wanaxlati iyo shinnida walhudhudi iyo shimbirka hudhudka la yidhaha wasuradi iyo shimbirka shimbirka isagana suradka la yidhaha intaaba dilkooda waa reebay afartaaba rawa wariyay axmedu axmed abu daawuda wasaxaxu ibn xibbaana baa saxiixiyey kadalika sheekh albani fi lirwa wuxuu yihi saxiixun calaa shart sheikhayn waa sugan yahay xadiid fadl sheekh wuxuu reebay sal alay wasalam can qatli arbacin min addawaab afar shay oo waxyaalaha dhulka ku socda ka mid ah annamla waa quraanjada annaxla waa shinnida hudhudkuna waa shimbirkii aada garanaysaan dhoor kale ee qur-aanku ka warramay ayib waa shimbir muxuu ahaayey afdhoor dhuuban leh oo madaxana dhoor yar ku leh food yar oo madaxa korkiisa saaran buu leh hudhud baa la dhahaa waa midda eh, suuratu namli kaga warramay eh, wuxuu ahaa sirdoonkii nabiyulaahi sulaymaan sirta u keenay buu ahaa ee uga soo warramay yeman iyo boqoraddii ka talinaysay ee eh, sababta u ahaaba inay islaamto boqoraddii yamaneed iyo dadkeediiba inay islaamaan shimbirkaa khatartaabaa sabab u ahaa shimbiraha wuxuu ka mid yahay aada loo ammaano amaa suuradka isaguna waa nooc shimbiraha ka mid a ah oo shimbiraha yaryarkaa ka yara weyn madax weyn sidoo kale minqaarkiisa afkiisa dheeree taaganna uu weyn yahay xasharaadka yaryarkaiyo cayayaanaadka yararka ana wuu cunaa bal shimbiraha yararkaa inuu cunaaba dhici karta marka qaarkood waana la baasaysan jiray carabtu way baasaysan jire waxay leeyihiin qaarna waa cad yahay niskiina waa cabaan niska kalena waa madow ciddiyihiisuna way waawen yihiin bay leeyihin ayb shimbiraha kale markuu ugaadsanayo ilaahay wuxuu siiyey bid ahaan wuxuu u sawdeeyaa oo codka u bixiyaa shimbir walba codkiisuu keeni karaa wuu jili markuu ciyo shimbirkii shimbir adigoo kalaabaa meesha joogu dhihiyo meeshibuu ugu imaanaya kadibna wuu qabsanaya qoolleyda sideedu u ciyaa muxuu ahaay qudunquutada sideedu u ciyaa si walba u ciyi karaa shimbirihii markay soo yacaano wallaahi shimbir meesha waaba ku boodahayaa waa qabsanaya shimbiraha wuu laayaa mar shimbir noocaasa waayo inta badanna wuxuu ku noolyahay bay leeyihiin buuraha korkooda iyo dhulka hawdkaa buu galaa shimbir noocaasoo surad la yidhaahdo waa dadkii baadiyaha aada ugu noolaan jiray shimbir noocaas haddaad garanaysaan ma aqaanin oo tilmaantaale inta badan caan ku ah sawdadkaa faraha badan inuu bixin karo laakiin wadaadadeennu kutubta markay fasirahayaan suradka laba macnaba way ku fasiri jireen qaar waxay dhihi jireen shimbir la yidhahdo dhowdhowley dhowdhowley oo geedaha duleelisa aqaano dad badan way garanayaan qaar halkaasay ku fasiraan sifada ay kitaabtu bixinayso sida alxayawaanaat alkubra lidamiiri oo kale ama dumayri oo kale sifada uu bixinayo iyo dhowdhowleyna isma ismale soo ma qolo kale waxay ku sheegaan baashi la yidhaahdo qudunquutada soo taqana afka dheer leh shimbiraha ka yara weyn ayadana sifaatka kulley tan soomaaliya joogto lagu yaqaano sifaatkan la sheegayo maaha marka allahu acmalu aclam suurad anugu ma garanayo shimbiraha waxay ka tahay qoladii abtirka ay shimbir ka gasho ma garanayo wadaadadeenu laakiin saasay dhihi jiray ayib xadiidkaasina sidaa weeye waxaana loo daliishanayaa xadiidkan oo meesha loo keenay afartaa la sheegayba inay xaaraam yihiin cunidoodu xaggee laga qaatay inay cunidoodu xaaraam tahay hade dilkooduba hadduu xaaraam yahay cuniduna soo soogama sixag jirto qaaciday leeyihiin culimmada badankood ay qabaan oy leeyihiin shay kastooy shareecadu diiday dilkiisa cunidiisuna waa xaaraam maxaa yeelay inta aadan hilibkiisa cunin horta soo inaad dishaa maaha haddii diliddii laguu diiday ma cuni karta ma cuni kartid waay marka dilkii haddii la diiday bimacnaa waxaa ka dhalanaya leeyihin oo ka laasimaya hilibkiisuna inuu xaaraam yahay sidaa waxaa qaba jumhuurulculamaa baa sidaa qaba afartanba inaan qaarna waaba ijmaac bay leeyihiin sida maalan baasha la yidhahdo quraanjadoo kale وعن ابن أبي عمار بل waxaa sugan nebi ambiyada ka mid a ayaa waxaa qaniintay quraanjo quraanjaa qaniintay quraanjadii markay qaniintay buu wuxuu yidhi tuuladii iyo magaaladii quraanjadu deganayd oo dhan hala gubo buuri markaasaa alla wuxuu u waxyooday waxaa lagu yidhi ummad dhan oo ummadahayga ka mid oo tasbiixsanaysa miyaad u baabi'isay inay hal quraanji ku qaniintay hal quraanji inay ku qaniintay marka makhluuqaadkan aad arkaysaan allay u wada tasbiixsadaan wain min shayin ila yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu saas way macana kulli ilahay bay u tasbiixsanaya ayib وعن ابن أبي عمار رضي الله عنه قال وحوري Eh, raximah llahu tacala qaala wuxu uhi qultu waxaan idhi jaabirin jaabir waxaan ku idhi radia allahu canhu addabucu waraabuhu ama dhurwaagu saydun ugaadh miyaa hiya iyadu ah, dhurwaaga ama waraabuhu ma ugaadhba ma ugaadh la ugaadhsan karaa qaala wuxuu ihi jaabir nacamha qultu waxaan idhi qaalahu aqaalahuma waxaa yidhi rasuulullahi miyaa yidhi sal ly slam waraabuhu waa ugaadh la cuni karo ma nebi maxamed baa yidhi qaala jaabir wuxuu yidhi nacam ha rasuulkaa yidhi rawa axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii wasaxaxahu waxaana saxiixiyey albukhaariyu rawa axmedu axmed baa wariyey walarbacatu wasaxaxahu waxaa saxiixiyey albukhaariyu walbni xibbaana bayhaqi xaakim nawowi sheekh albani ibn xajar lagu xooji raggaaso dhan baa saxiixinaya hadiidka bukhaari ibn xibbaan tirmidi ibn khusayma bayhaqi xaakim imaamu nawowi iyo sheekh albani ibn xajar isaguna xoojinaya xadiidku waa xadiis sugan wa ayb xadiidku muxuu inoo faa-ideeyey wuxuu inoo faa-ideeyey dhurwaaga hilibkiisa in la cuni karo waraabaha in hilibkiisu bannaayo ugaadha uu ka mid yahay ayib sidaana waxaa qaboo ku tegey alimaamu shaafici axmed ibnu xambal iyo keyrkood baa ku tegey oo waxay leeyihiin dugaagga micida lehee la xarimay waraabuhu kuma jiro waraabaha inta lasoo qabsadaa la qashan la qalan oo la cuni imaamu shaafici weliba wuxuu yidhi laa zaala annaasu ya'kuluunaha wa yabiicuunaha bayna asafa waalmarwa min hayri nakiirin buui annagu dadkan soo gaarnay buu yidhi safi iyo marwo labada buuroodee dhexdooda aada saciidaan soo arag meeshaa suuq bay ahayd meeshaa dhexdeeda iyagoo waraabaha ku kala gadan hayaan soo gaadhnay buuhi dadku ah, cid diidaysaoo inkiraysana ayna jirin imaam shaafici baa odhanaya ayib wuxuuna ku leeyahay kitaabkiisa umka كتاب الأم كله مدك لو يقول له ولأن العرب تستطيبه وتمدحه عربت عنتدا أي جعشها يبو كمدها ويوليبا أمامته هلب كيس مركا يعني شافعي أحمد يا قبائني هلب كيس العون الكريم culimada intooda kale waa diidan ama qaar badanoo ka mid a ah diida waxay u diidan yihiin waa xaaraan bay leeyihiin waxayna u deliishanayaan xadiidkaynu soo marnayo nahaa can akli kulli dii naabin min asibac mici buu leeyahay bay dheheen micidana waxbuu ku dilaa haddana waxaynu xadiiska nebigu ahaa sibaaca ama dugaagga micidana hilibkiisa nebigu waa xarima micidiina waa leeyahay xadiiskaasay daliishadeen waxaa lagaga jawaabay jawaab fudud oo ah xadiidka dhahaya nahaa can akli kulli dii naabin min asibaac waa caam xadiidkan waraabuhuna waa khaas khaas iyo caamna iskama hor yimaadaan kama huwa madhab usuuliyiin yani waxaa laga soo reebayaa waxyaalaha micida leh ee la xarimay ee xadiisku xarimay ayaa waxaa laga soo reebayaa oo xukumka ku khilaafsan waraba maxaan uga soo reebnay xadiid khaas uu leeyahay waa shaaricii hadalka hore yidhi baa waraabaha xadiid khaasa ka sheegay inuu ka mid yahay ugaarha inuu ka mid yahay oo isaga la ugaarsan karayo macana ayib sidaas weeyaan xadiidku marka muxuu ahay waraabuhu axaadiis kalena waa leeyahay xadiis kale xoojinaysuu leeyahay sidaasaana sawaaba waraabuhu ugaadhuu ka mid yahay waana la ugaadhsan karaa waana la cuni karaa ayib waa haddaad hilibkiisa kartaan wey haddaabad kartaanoo xataa mindi u qaadataan cuna mushkilo male xadiid baa jira dhahaya tirmidi uu soo saaray oo ay deliishadeen qolada diidaniin oo dhahaya nebigu waraabaha hilibkiisa waa xarimay isaguna waa daciif xadiidkaas xadiidka sugani waa xadiidkan dhahaya nebigu waa baneeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wadaadadeenna qaar ka mida ayaa waxaa u dhadhami waayey waraabaa la cunahaya markaasaa waxay yidhaahdeen waraabaha jooga soomaaliya iyo waraabaha jasiiratul jooga ee xadiisku ka hadlahayo isku mid ma ah waraabaha jasiiratul jooga waa waraabo nacasaho xoolo aan cunin oo duurka isaga noqdo ugaadhoo kale ah kaanadan soomaaliya joogana waaba libaax eber buu ka dhigay dadkii buu cuni wax kale dhaa dhaafay saasay ku kala farqiyeen waxoogaa meeshaasay fudho kala baxeen warkaasi war saxa maaha warkaasi war saxa maaha waraabaha jooga carab iyo waraabaha soomaaliya jooga waa waraabo kutubta ka hadlaysa waraabaha ee sifaynaysa sida al alxayawaanaat alkubraa oo dumayri oo kaleeto ama damiri nafsu shay buu sheegayaa waxbuu dilaa xataa dadka mararka qaarkood inuu cunuu sheegaya oo dilo xayawaanaadku laystaa intuu kari karaba waa lahaya marka sawirka qawaamiista markay sawirayaan waaba keeni laftiisii dabada gaabnaa waay keeni xagga dambe u gaabnaa horeyna u taagnaa laftiisii waay bal aduu meelgee marka marka warkaasoo dhan ka baxee waraabaha hilibkiisu waa banaaya cuna وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه استوى سئل وحل ويديه عن القنفذ قنفذ كان ويديه فقال وحوري قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية أكمل الآية قنفذ كورا ما لما لعني كلام مركز آيات سود لشذو وحوري الله وحوري وحي الله إقحر نبي وحات هذا وحي إلهي إي وحيودي كهل ما يشي حرام ilaa an yakuuna maytatan bakti inuu yahay mooye aw dama masfuuxan ama dhiig shubmaya oo dareeraya aw laxma khinziiran ama hibil hilib doofaar ah, fainahu rijsun aw fisqan uhilla ligayr illah ama neef magaca ilahay magacaan ahan lagu gowracay ah, afartaa waxaan ahayn qur-aanku ma sheegin buu yidhi oo xaaraam ah muxuu ka wadaa marka qunfudku waa xalaal buu ka wadaa لأن آياتي مش شيقين واحد حرمتي وشيقت كمد ما وحي آياتها سأين الشيقين waa حلال طبعا النسك لنا اللغة لواحد فقال وحيد ابن عباس ابن عمر وحيد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية أكمل الآية ضما يستر آية دوي فقال الشيخ من أضيع وحيد وعنده أكتي ستشوي سمعت واحد مقلب أبو هريرة عن مقلب ويقول أبو هريرة عن مقلب ويقول لي ذكر والا الشيء عند النبي نبي أكتي صلى الله عليه وسلم بالغو الشيء تنفذ كاس فقال مركز النبي صلى الله عليه وسلم إنها يد خبيثة ومدح ومن الخبائث وحيالها اللي تكمده ومد ليدته قشن واي آه. وشيء خبيث أو ليته وما بنانا ومعنى فقال ابن عمر وحيري إن كان هدويه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مد يري هذا كان هذا الكاءات شيء هدو النبي يري فهو إسوه كما قال واسد النبي يري واحد hadduu xadiiskaad sheegaysa nebiga ka sugan yahay waa sax markaa waa bannaan yahay haddii xadiiskaasi nebigu uusan ka sugnaynna maya haddii xadiiskaasi nebiga ka sugan yahayna waad saad u sheegto waa xaaraam soo ma haddii xadiiskaasi uusan sugnaynna dee aayadda cumuumkeedaan markaa daliishano qul laa ajidu fiima uuxiya ilaya muxarama waay markaas ma hayno meel xarimaysa way markaas haddii xadiiskii aad sheegtay uu nebiga ka sugnaan waayo wa akhrajahu waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda وإسناده سند كيسنا ضعيف واحد سند كيسنا ضعيف لأن سند كيسنا وحا كتشرة عيسى ابن نميلة الفزاري الفزاري من لديه مجهولة آبهين ومجهول من كلو صدحاته مجهولة كتشرة سيدا دراد بحديث سند كيسنا وحا ضعيفية الإمام البيهقي خطابي نووي يا شيخ الباني ما سقنا حديث كم يوصل سقنا لنا محوك الله وحوك الله يباشر قنفذك قنفذ محل قنفذك وحل إلى هذا baashan la yidhaahdo kashiitada kashiitada waaweyn waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa midda ka yar yar oo xidig dhulna waan dhihi jirna annaga koonfurtana waxaa looga yaqaanaa kuuli cali banjar baa laga yaqaanaa soo ma kuuli cali banjar baa la baashan yartee muxuu ahay muxuu ahay baalaha fara badan ee muxuu ahay wadata ee marka ay dareento in lagu yimaado madaxa intay hoos la gasho iyadoo dhan sida banooniga isu wareejinaysa ayaa waxaa la yidhahdaa qunfudka la yidhahda waa baashaas marka waa isku fasiilo waayo waa isku nooc iyadiyo baasha la yidhaahdo muxuu ahay eh, kashiisadu waa is waa isku fasiilo waayo laakiin tanina waa weyn tahay tanna waa yarta waxaana garanaynin kashiisaduma sidoo kale madaxa hoosta la gashaa ma jirta marka waa iyadoo weynun iska dhig iyadoo weyn tanaba iyadoo yar tanaba iyadoo weyn taasaa qunfudka la yidhahda qunfudkaasi marka ma la cuni karaa mise lama cuni karo xadiidku hadduu asixi lahaa xaaraan bay noqon lahay laakiin xadiidku ma asixin hadduusan xadiidku asixinna asal ahaan waa inay xalaal tahay wa laanna qaacidada sharciga waxay tahay wixii taxriimkiisa nas loo waayo waa xalaal soo ma alaslu fi alashyaa alxillu waayo waxyaabaha jira asal waxaa waa inay xalaal yihiin wixii xaaraam weeye la dhahayo waa in daliil loo helo waxyaabaha jira asalkoodu waa daahir wixii nijaas weeye la dhahayo waa in daliil loo helo qunfudka marka daliil xaaraamaynaya ma hayno haddaan la hayninna hayn la-aantaa aan daliil xaaraamaynayna loo haynin baa ku filan inay xalaal tahay laanna nebiga maxaa ka sugan nebigu wuxu uhi sal ly waslam wuxuu alla idinka xarimay waa xaraam wuxuu alla idin xalaaleeyena waa xalaal wuxuu alla ka aamusayna waa cafi wixii laga aamusoon la la sheegin waa cafiyo waa idiin bannaanta wey maana qunfudkaasi marka waa bannaan yahay oo waa la cuni karayaa cala araajix waxaana sidaa qaba oo ku tago culimmada ka mid a abu xaniifa axmed ibn xambal iyo wajhun cinda shaaficiya ayaa qaba in la cuni karayo saas wey maana ah, maya maya qoladaas waxay ku tageen inuu xaaraam abu xaniifa axmed iyo wejhan cinda shaaficiy waxaa ku tegay inuu bannaan yaho cuni karayo maalik in la cuni karayo imaamu maalik iyo shaaficiyada wejiga asaxa ah ayaa ku tegey inuu xalaal yaho la cuni karo wahuwa araajix leanna xadiidkuna waa daciif asalkii qaacidadii bay u noqonaysaa alaslu fi lashyaa alxilu buu u noqonaya wabittaali ama kashiita ha noqoto ama kuli cali banjar ha noqoto ama muxuu ahay noociyaadkaas waa la cuni karaa hilibkooda waa bannaanya hala qasho هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم